الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على almasalaةu alkhaamisa masalada shanaad wa asafahu fi lqanuuni اlmadaniy alciraaqi wa asafah waxaa loo yaqaano qaanuunka madaniga ah ee ciraaqiga ah akhada alqanuun almadani alciraaqi waxau qaatay bira'yi abi yuusuf waman waafaqahu abi yuusuf iyo ciddii waafaqday ra'yigooda falam yajcal isa fiiha kamuu yeelin maxjuuran calayhi lidaatihi daata ahaantiisa miduxa yiran kama yeelin bal laabudda waxaa laga maarmaana min qaraarin min almaxkamati almukhtasa bal waxaa laga maarmaanaa qaraar ka soo baxa maxkamadda awoodda u leh bilxajri calayhi in la xayiro maxkamadda awoodda u leh waa in qaraar ka soo baxaa wakadalika saasoo kale laa yurfacu canhu xajriga laga koryeeli maayo canhu alxajru laga koryeeli maayo ilaa biqaraarin min almaxkama qaraar maxkamadda ka soo fula mooyaane fa idaa tama alxajru xajrintu markuu dhammaystirmo cala sabiihi la xajrinayay kaana xukmuhu wuxuu noqonayaa fi lmucaamalaati almaaliya mucaamalaadka maaligaa xukma saqiiri lmumayiz ka xukmi saqiiri lmumayiz kii yaraayo wax kala garanaya xukunkiisa oo kale ayuu la mid noqonayaa amaa qabla alxajri inta aan la xayirin faxukmu xukmu lbaaliqi alcaaqil araashid xukunkiisu waa xukunka qaangaarka caqliga lehe toosan ilaa idaa waqaca tasarugu tasarugu minhu inuu ka dhaca mooyaane qabla alxajri xayiraadda kahora can dariiqi alkish kish iyo watawaadu waafaqid iyo leeshid maca algayri cid kale waafaqid iyo heshin uu la galay mooyaane wa haadaakaasina istifnaa u soo reebid weeye xasanunoo wanaagsan ayo tawfiiqu waafaqaya walgarada isaga ayaa iswaafaqayaan ujeeddada min alxajri laga lahaa xayiraadda wayatafiqu waxa kalu waafaqaya maca usuuli shariica usuusha shareecada alcaamati caamkaana ayadana waa waafaqayaa waxaa sheekhu uu leeyahay <coughs> qaanuunka madaniga ah ciraaq waxa uu qaatay abu yuusuf iyo ciddii waafaqday ra'yigooda ayuu qaatay oo waxaanu ahaa inaanu safiihu maxjuur noqonaynin haddii aanu qaadigu aanu xajrinin kaas ayuu qaatay oo safiiha kamuu yeelin mid xajrismaya oo xayirmaya daatadiisa iyo lafahaantiisa sida qofku hadduu waasho oo kale yacni uu lafahaantiisa waxa weyey saasoo kale kama yeelin ee waxaana waxaa laga maarmaana maxkamadda awoodda u leh qaraar ka soo baxay oo xayiraadii inuu ku yimaado hadhow marka laga qaadayana qaraar maxkamadda ka yimi ayuunbaa lagu qaadayaa haddaba haddii ay xajirintiisa fiihu ay dhammaystiranto oo maxkamaddii awoodda u lahayd ay xajiriso xukunkiisu wuxuu noqonayaa xagga mucaamalaadka maaliga kii yara yareeya sagiirka ahaa ee mumayizka ahaa xukunkiisii ayuunbuu markaas la mid noqonayaa waanataynu soo tilmaannay ee aynu markaa tasarufaat naafica nafcan maxdan iyo tasarufaat daara iyo tasarufaat nafci iyo darar markaa udhexaysa waataynu soo tilmaamnay iyo xukunkiisiiba kaasuu la mid noqonaya laakiin intaan la xajrinin ee xayiraadda la saaray xukunkiisu wuxuu noqonayaa kii qaangaarka ee caqliga lahaa ee toosnaa ayuunbuu xukunkiisu la mid noqonaya allaahuma haddii la helo oo la ogaado tasarufkani inuu u dhacay yacnii kishi iyo khiyaamo iyo tawaadu iyo iswaafaqid qofkana markaa isla waafaqeen wax inay markaasi yidhaahdaan inuu kaasi u dhaca mooyaane oo haddii kaasi markaa tawaadua ah iyo markaa qishigaa u dhaco ayada markaa ma soconayo laakiin marka si caadiya ah isaga dhaco tasarufkiisu waa soconaya oo baaliq alcaaqila rashd buu la mid noqonaya waxaanu leeyahay waa isnaa iyo soo reeb wanaagsanoo ujeeddadii xajrinta laga lahaa waafaqsan iyo usuusha markaa shareecadaba waafaqaya akhada wuxuu qaatay alqanuun almadani alciraaqi bira'yi abi yuusuf wan waafaqahu falam yajcal isafiiha kama yeelin maxjuuran calayhi mid la xajrin lidaati daata aandiisa mid la xajrinaya kama yeelin bal laabudda waxaa lagama maarmaanaya min qaraarin min almaxkama qaraar inuu ka soo baxo maxkamada almukhtasati ee awoodda ule bilxajri calayhi in la xayiro wakadalika saasoo kale laa yurfacuuna canhu lxajru xajrinta laga kor yeeli maayo ilaa biqaraarin min almaxkama qaraar maxkamadda ka soo baxa mooyaane faidaa tama alxajru xajridii markay dhammaystiranta cala sabiili xayirayy kaana xukmuhu wuxuu noqonayaa fi lmucaamalaati almaaliya mucaamalaadka maaliga wuxuu la mid noqonayaa xukmu saqiirin weyn kii yaraa ee markaas aan waxba kala garanayn ee wax kala garanayay xuunkiisii buu noqon amaa qabla alxajri fa xukmuhu wuxuu noqonayaa xukmu lbaaliq ka qaangaadhka xukmkiisa alcaaqil arashiid ee caqliga lehe toosan ilaa idaa waqaca tasarrufu minhu tasarrufku inuu qabla alxajri uga dhaco can dariiqi alkishi iyo markaa uu hesweydaarin wa tawaadi'i maca alghayr iyo cid kale markaa uu heshiis la galay inuu ga dhaco mooyaane wahaadaa kaase istisnaa'un soo reebid weeye xasanan oo wanaagsanoo yatafiqu waafaqi isagayo walqarada ujeeday min alxajri lalahaa laga lahaa way iswaafaqi wayatafiqu waxaa kalu waafaqaya maca usuli shareecati alcaama usuushii shareecada caamka ahayd wasafiyu lmaxjuuru wain lam yakun mina litabaruciba yuu ahaanine ila ana alqaanuuna ajaaza la wuxuu u alwasiyata bisuluhi maalihi xoolihiisa istexbaaboo meelan u dardaarmi karo wa hada huwa almuqararu fiqhan kaasi waa fiqhanka la qarriday weeye waalxikmatuna fii dalika waadixatun waa caddahay tahay alwasiyata dardaaranka laa darara fiiha cala sabiyi sabiiha dhibi kama haysato fii xayaatii intuu nool yahay liannaha tasarufu waa tasarufi tarikati uu ku tasarufi mudaafun tasarufigaasoo loo tirin ilaa maa bacda almowti gelida wax ka dambeeya wa nikaaxu safiihina saxiixun naafidun mid saxiixo fuli weeye qabla alxajri wa bacdahu lianna alqanuun alaxwaal ashaqsiya alciraaqi raqam waaxid tamaaniya tamaaniya ee sanadkii sabaa kun sagaal boqol sagaaliyo kontonkii ishtarada liahliyati zawaaji wuxuu u shardiyey alcaqla iyo walbuluuq walaa shaka wax shakile kuma jiro anna safiiha caaqilun baalig safiihu waa qof caqli leh oo qaangaadha wa hada huwa almuqararu fiqhan kaasina ka markaa muqararka weeye fiqi ahaan wakadalika talaaquhu baa la mida ah, fahuwa saxiixun mid saxiixoo naafidun fuli weeye lianna almaadda afar iyo laba afar iyo soddon ee min qaanuuni alaxwaal ashaqsiya alciraaqi caddadad waxay tirisay man qofka laa yaqacu talaaqun furinkooda aanu dhacaynin walam tadkur macahu asabiiha may sheegin wahadaakaasina wlmuqararu fiqhan fiqhamaha kala qaree la sugay weeye waxau sheeku leeyahay safiiha maxjuurkaahi ee la xayiray walow yaanu ahlu tabarucba ahaanine haddana qaanuunku wuxuu u bannaynayaa inuu dardaarmi karo saddex meelood oo meel xoolihiisa waana fiqhamaa waa sida muqararka oo saddex meelood oo meel qofka waa loo baahan yahay inuu dardaarmo ujeeddada ku jirtaana way iskala caddahayoo wasiyadu dee qofkan safiiha dhibku keeni maysa intuu nool yahay waayo wasiya waa wax badtu dhintay dabadi un la bixinayo oo tarikada ku tacalluqda wey intanuu nool yahay markaa wax xidhiidhay la leedahay ma jirto qofkan safiiha guurkiisu isaguna mid saxiix oo naafida weeye qabla alxajri wa bacdahu xajrinta ka hor iyo kadibba waa sida qaanuunku dhigayo leanna alqanuun axwaal shaksiya fiqa waynu soo ogaana xagga fiqi ahaan oo shaaficiyadoo kale de waatay manhaaj kale ku arkaynay qaanuunkan axwaal shaksiya alciraaqi waxa uu u shardiyay buu leeyahay zawaajka iyo guurka ahliyadiisa caqli iyo qaangaadhu wuxuu qofka yani ahal u noqonaya guur waa qofka qaangaadhkaha ah caqliga leh dee safihuna waa qof caqilaho qaangaadha ah. fiqhana waa sida markaas la qarreeye la sugay iyo sida riwaaya shaaficiyadoo kale ay tilmaamayeen inaanu ansaxaynin yani nikaaxiisu idan la'aan dalaaqiisuna isla waa la mid oo waa furiinkiisuna saxiix naafida buu noqonayaa leanna wuxuu leeyahay maadada afar iyo soddon ee qaanuunka axwaal shaksiya alciraaqi ayaa wuxuu tiriyey cidda aanu furiinkoodu dhacaynin kumala darin safiiha waana sidaasuu leeyahay fiqa in markaa dalaaqiisa u dhacayo wasabiyu lmaxjuuru wain lam yakun min ahlitabaruci yaanu ahaanin be lianna alqanuuna ajaaza lahu wuxuu baneeyey alwasiyata bisulusi maalihi dardaaran ayuu baneeyey u dardaarmi kaa saddex meelood meella xoolihiisa wa hada kaasina huwa lmuqararu waa kala sugay fikhan walxikmatu fii dalika waadixatu waa cadoo lianna alwasiyata laa darara fiiha cala sabiyi sabiyaha korkiisa wax dhibi may ahaanin fii xayaatihi intuu nool yahay lanna alwasiyata laa darara dhib minhaa ka imanayso cala safiy uga imanaysay fii xayaatihi intuu nool yahay ma jirto liannaha tasarufun waa tasaruf bitarikati lagu tasarufayo mudaafun kaasoo loo tiriy ilaa maa bacda almowti geerida dabadii wa nikaaxu safiyi saxiixu weeye naafidun oo fulaya qabla alxajri wa bacdahu xajrinta ka hor iyo kadibba lianna alqanuun alaxwaal ashaqsiya alciraaqi raqam boqol iyo sideed iyo siddeetan oo sanadkii soo baxay kun sagaal boqol sagaal iyo kontonkii ishtarada wuxuu shardi uga dhigay liahliyati zawaaji alcaqla wاlbuluq walaa shaka shakina kuma jira ana safiiha caaqilun baaliqun inuu yahay qof caqligo qaangaara ah. wahada huwa almuqararu fiqan fiqyaamna waa ka la sugay kaasi wakadalika طalaaquhu fahuwa saxiixun mid saxiixoo naafidun fulayo weeye liana almaada maadada afar iyo soddonaad ee min qaanuun alaxwaal ashaqsiya alciraaqi cadalad waxay tihi seman laa yaqacu talaaquhum kaan furiinkoodu dhacaynin walam tadkur macahum asafiha may sheegin wa hada huwa almuqarabu fiqhan almas'alaة asaadisa waasafahu fi lqanuuni almadani almisri waasafahu wuxuu ku noqonaya qaanuunka madaniga ah masar yuxjaru cala safiihi waa la xayirayaa bixukmin min almaxkama baa lagu xayili walaa yurfacu alxajru canhu laga koryeelma ilaa bixukmin aydan xugnayn baa lagaga koryeelaya ama tasarrufaatu safihi fa xukmaa karaayati waa sida inoo imanaya idaa sadarad tasarufu markuu soo fula min asafihi bacda tasjiili qaraari lxajri xajiriinta qaraarkeed intii lagu sajilay ee lagu qoray macnaha lagu riday saraa waxa markaas ku soconaya calaa hada tasarufi tasarufka maa yasriin wixii ku soconaya calaa tasarufaati sabiyi lmumayiz sabiyi mumayizka ahaa wixii ku soconaya tasarufaatkiisa min axkaamin ahaa wa macnaa haadana waxa weeye ana tasarufaati tasarufaatkiisa annaaficata ee waxtaraysa nafcan maxdan nafci waxtaraya oo badax tiran taqacu waa dhacaysaa minhu xaggiya saxiixata naafida saxiixata waa naafida ayao saxo furaysaa watbطل تaصرuفaathu waa buraysa الdaarati ay dhibaysay darara maxdan darar iyo dhib yani barax tiran ama taصaruفaatu addaa'irati wareegaysay bayna الnafci wالdarr nafci iyo darar fahiya qaabilaة lilibطaali waxay markaas aqbalaysaa burin bixukmin lagu buriyo yasturu soo baxa binaan iyadoo lagu dhisayo xuunka calىa طalb qayim kii markaa hantidiisa mas-uulka ka ahaa codsigiisa aw isafiha ama safiha codsigiisa bacda rafci alxajri canhu intii xajrin laga kor yeelay dabadii waxa uu leeyahay sheekhu qaanuunka madaniga ee masar isagu wuxu odhanayaa safiha waa la xajrinayaa waxaa lagu xajrinayaa xugun maxkamadda ka imanaya xajrigana waxaa laga kor yeelaya xayiraadda xugun isna maxkamadda ka soo fulaya oo halkaa isaguna ra'yigii abu yuusuf ayuu markaa ka waafaqsan yahay amaa tasarufaadka safiiha wuxuu leeyahay xukunkoodu waxa weeye sidaad soo socotaa wuxuu leeyahay haddii uu safiiha ka soo fulo tasaruf uu hantidiisii ku tasarufuu ku tagari faray indiqaraarkii xajrinta lagu sajiray ee lagu qoray uu ku dhacay tasarufkiisa waxa ku dureeraya ama ku guuraynaya ama ku soconaya wixii tasarufaadka sabiga ku socon jiray ee ku soo aroori jiray sabiga mumayiska ee axkaamaha macnaha wuxuu la mid noqonayaa un xukunkiisu xukunkii sabigii mumayiska ahaa unbuu la mid noqonayaa intaasunbu ayuunbuu sheegayaa markaa tasarufaadkiisa naaficada ah ee nafciga maxdiga ah waydin isweydiin doontaan bal tasarufaadka naaficada nafcan maxdan idinkoon halkii hore ugu noqonin saxiixa naafida bay noqonaysaa tasarufaadka daarada ee dararan maxdan yacni dhib ayana badaxsina dhibaysaana waa buraysaa tasarufaadka nafciga darar u dhexeeyaana yacni waxay aqbalaysaa buu leeyahay in la buriyo oo xugun lagu buriyo ka soo fulaya maxkamadda laakiin waxa uu cod yacni xukunkaasi ku salaysmaya ama cuskanaya dalabuu ka yimi qayimkiisii iyo ciddii markaa handihiisa ka mas-uulkaahay ama sabiha lafdiisa iddii xajibinta laga kor qaaday dabadi codsi uu markaa ka codsado in qaraarka yacni arrinkaa iyo tasarufkaa la buriyo codsigaas ayuu markaa lagu burinaya atamahu fi lqanuun lmadani almisri yuxjaru cala safiihi waa la xajrin bixukmin min almaxkama walaa yurfacu lxajru canhu laga koryeeli maayo ila bixukmin ayda ama tasarufaatu safiihi faxukmuha kama yati waa sidan soo socota idaa sadara atasarufu min asafiihi markuu ka soo fulo bacda tasjiili qaraari lxajri go xayiraadda markii lagu sajiray dabadi lagu qoray macnaaye lagu riday saraa waxa ku soconaya ku guuraynaya wada gaadhaya saamaynaya midkaa doontabe calaa hada tasarufi tasarufka maa kii yasrii gaadhayay ee saamaynayay calaa tasarufaati sabiyi lmumayisi sabiga mumayiska tasarufaadkiisa wixii ku soconaya mid axkaamin ahaa wa macnaa haadana waxa weeye ana tasarufaati annaafica ee waxtaraysa nafcan maxdan waxtar barax tiran taqacu min waa ka dhacaysaa saxiixatan wanaafida iyadoo aan mid saxiixa oo fulaysa wa tabdul waa buraysaa tasarufaatu addaarati ee dhibaysa dararan maxdan dhib banax tiran amaa tasarufaatu addaa'irati wareegaysay bayna nafci wadarar fahiya qaabilatun lilibtaali burin ayay aqbalaysaa bixukmi yasturu xukun soo fulaya binaan iyadoo lagu dhisay calaa talabi alqayim qayimka iyo kii mas-uulka andisagaa codsigiisa aw safiihi ama safiiha codsigiisa bacda rafci alxajri canhu intii xajibinta laga kor yeelay ama idaa sadara tasarbu markuu midasabihi ka soo gudo qabla alxaji calayhi intaan la xayirin fahiya laa takunu baatila ma noqonayso aw qaabila lilibtaal idaa ilaa idaa waqacad inay dhacdo mooyaane natiijatan natiij natiijata istiqlaali mutacaqidi alaakhar inay u dhacdo natiijo ahaan dheefsi iyo ka faa'iidaysi uu kan kale caqdiga la gelayay istiqlaalay markaasi uka faaidaystay buu aw ilmustafiidu min ama kii ka faa'iidaysanayay aw tawaauhu maca safiih ama inuu markaa heshiis la gala safiih anadiiyo tawaqacu la filaya alxaja calayhi in la xajriyo faidaa lam yahbut shayun min dalika haddii aanu markaa sugnaanin kaanat tasarufaatu saxiixa bay noqonayaan waqad istaqnaa waxaanu ka soo reebay alqanuun almasri alwasiyata waalwaqf ayuu ka soo reebay faqarara wuxuu iska ana tasarufa bihima tasarufka labadooda lagu tasarufa yasixu inuu ansaxayo mata adinat goorta ay u ogolaato almaxkamatu fii dalika kama istasna alqaanuunu siduu usoo reebay acmaal alidaara hawsha maamulka idaa adina lahu waliyuhu markuu u idmo bitasallumi amwaali xoolihiisa inuu markaa hayo liidaaradda si u maamulo wasadara lidnu ogolaanshana uu ku soo baxo bilwajhi qaanuuni waj qaanuuniya wa fii hadihi alxaala tasri calayhi waxaa ku socon alaxkaamu axkaamta allatii tasrii ku soconaysa cala alqaasiri alma'duun mid qaasir ah oo aan qaangaad ahayn oo maaduun ahoo loo ogolaaday wixii ku soconayay ayaa ku soconaya waxau leeyahay haddii tasarufku uga soo falasafiyaha intaan la xajrinin qanuunkan madanigaha masar wuxuu leeyahay ma noqonaya ama qaabila lilibtaal mid burto ama mid la buriyo ilaa inay dhacdo oo ay natiijo u tahay istiqlaal iyo kafaa'idaysi kan mutacaaqidkaahee caqdiga la gelaya istiqlaal isagu iyo kafaa'idaysi inuu sameeyo mooyaane ama kan ka faa'idaysanaya <coughs> inuu markaa istiqlaal iyo dheefsi markaas inay natiijada u dhacdo mooyaane ama uu tawaadu la gala qofka safiiha in la xajriyo la filayo yacni in la xajrinayo ayaa agoo wiiga dana maxkamadii la oo la xajrinayo markaa cid ayaa markaa wax ka iibsanaysa ama yacni cid baa istiqlaal ku samaysay oo wixiisii yacni ulladeedii iyo dheefdeedii markaas qaadatay oo darafkii kale cabdiga la gelaya ama ka faa'iidaysanayay ayaa markaa dheefsi ku sameeyey haddii markaa waxyaalahaasi ay u dhacaan ayaa tasarufkiisaasi ma soconayo ee marka wax arrimaha ka mida ah aanay jirin ayay tasrifaadkiisu noqonayaan kuwa saxiixa weliba qaanuunka masale wuxuu ka soo reebayaa buu leeyahy wasiyada iyo waqafka oo ayaga waa wa ansaxayaa mar hadday maxkamaddu oo idanto oy ogolaato waxaa kaluu ka soo reebaya acmaasha idaarada iyo maamulka hadduu weligu isma xoolihiisa inuu hayo si u idaareeyo u maamulo wej qaanuuni ahoo markaa wax isdhaafis dee rishwo yar aan lagu soo saaray wej qaanuuniyana oo idanku soo baxo taana iyadana wuu ka soo reebay oo waa loo dhiibi karaya marka waxaa ku soconaysa axkaamahe markaa ku soconaysa waxa weeye xaaladan kii qaasirka ahaa ee masalan sabiga ahaayeen qaangaarhka ahayn ee loo idmay inuu markaas wax sameeyo loo idmay kaa axkaamtii ku dureeraysay ayuunbaa iminkana markaa ku dureeraysaa ama idaa sadara tasarruf min asafihi markuu ka soo furo qabla alxaji calayhi intaan la xajrinin fahiya laa takuunu baatila ma noqonaysa mid baatila ow qaabila lilibtaal ama aqbasho burin ilaa idaa waqacat inay dhacdo mooyaane natiijada istiqlaal mutacaqid alaakhir kan kale caqdiga la gelaya istiqlaalkiisa iyo yani kafaa'idaysigiisa natiijaha natiijadeed ay u dhacdo sarfkani mooyaane natiijo ka dhashay yacni dheefsi uu dheefsanayu ka faa'idaysanayo qofkan kale ee caqdiga la gelaya inay u dhacdo mooyaane owilmustafiid ama kii ka faaidaysanayaba sida ama mid kalaysa oo kale ow tawaadu'uha ama wuxuu la heshiis la galay maca safiihi alladii sababed yutawaqacu la tiranayo alxaju calayh safiihan la xajrinayo ayaa lagala sii ordaya markaasaa tawaadul la gelaya wax laga sii iibsanayaayo wixiisi baa lasii kala guranaya hadday markaasaa u dhacdona baatil bay noqon ee fain lam yahbut haddaanay sugnaanin shay min dalika kaana tasarufaatu saxiixa bay noqonayaa <coughs> waqad istadna alqanuun almasri wuxuu ka soo reebay alwasiyata waalwaqf wasiyada waqafka ayuu markaa ka soo reebayaa oo faqarara wuxuu sheegay ama tasarufa bihima yasixu inuu ansaxayo mataa adinat ilmaxkamatu bidalika markay ogolaato hadda waxaanu ku jiray kuwii daaradahaa tasarufaadkii daaradahaa buu ku jiray waayo mar hadday wixii ka baxayaan wax muqaabil oo usoo wajaaranayaana aanu jirin tasarufaad daara baa loo ictibaarinayaa haddana labadaa wuu ka soo reebtay kama stadna alqanuunu siduu uga soo reebay acmaal idaara acmaasha maamulka idaa adina lahu waliyuhu markuu weligiisu u idmo bitasalumi amwaalihi xoolihiisa inuu gacanta ku dhigo liidaaratiha si u maamulo oo wasadara lidnu idnu idankuna bilwajhi alqanuuni uu ku soo baxo wa fii hadihi alxaalatina tasri calayhi waxaa ku soconaysa alaxkaamu axkaamta aladiiasoo tasri ku soconaysa cala alqaasiri kii yara ee qaangaarka in almaduuni ee loo idmay khamisuna sukr ka shanaad waa sakhraamiddii waxa weeye waa cawaaridii muktasabada ahayd waa sakhraamiddeed sukrina waxay yidhaahdaan waa macne uu caqligu ku tago marka asbaabtii caqliga tegsiinaysay lala yimaado markaa tamhiid waa gogolig asukru huwa zawaalu lcaqli wa caqliga oo qofka ka suula bitanaawuli alkhamr waxaanu kaga suulay khamri qaadashadii iyo wamaa yulhaqu biha wixii waxa la haleeshiinayo bixaydu sidoo laa yadri sakraanu aanu garanaynin bacda ifaaqatihi intuu miirsay dabadi maa kii kaanaha qad sadara minhu mid ka soo furay xala sukriga xilligii uu markaa sakraansanaa waxa uu leeyahay sheekhu sukrigu <coughs> waa qofkao caqligu ka tago muxuu kaga tegayaa khamri iyo waxaa la yaariyo waxaa khamri la haleeshiiye caqliga tegsiiya isticmaalkood caqliga kaga tegey ilaa xad baan u gaadhay qofkan sagraankaahi aanu garanaynin intuu miyirsaday dabadi wixii ka soo fulay xilligu yacani wuxuu sameeyey ma garanayo ama xilligaa uu wax samaynayo waxaa la yaariyo wuxuu kala garanayaa ma jiro wixii wanaagsan wixii samarkaa celiga dhul ma kala garanayo yacni ninoo ruuxu dumar iyo wax alla wuxuu kala garanayaa ma jiro kaas la dha asukru huwa zawaalu lcaqli caqligoo suuraa laga bitanaawuli lkhamri khamri qaadashadii iyo wamaa yulxaqu biha khamre wax la haleeshin wax alla wixii wax sakhraaminaya baxaydu si oo laa yadri aanu garanayni asakraanu ka sakhraankahay bacda ifaaqatihi numiirtaydoodii maakii kaanaha qad sadara minhu wixii ka soo muday xala sukrihi xilligu markaa sakhraansanaa fa sukru yucailu wuxuu cadilaa u fadhiisiyaa alcaqla wayemnacu wuxuu diyaa min atamyiizi wax kala soocidda wa kaana yenbagii lidaalika waxaana u habboonaaka an tancadima bihi ama an tuncadima bihi in lagu waayo ahliyat ladaa ahliyadii gudashada oo wayasquda can istakraani atakliifu ka dhaco oo walaa yakun aanu ani mukhaadaban mid lagula hadlay bishayin wax xaala sugrihi walaakina alfuqahaa lam yaquluu bi may odhanin fii jamiici xaalaati sukri xaaladaha sakhraamidda dhammaanteed may odhanin wainamaa qasaruu waxay ku gaabiyeen calaa xaalati sukrihi xaaladda sakhraamidiisa ida kaana biariiqin mubaax wuxuu ku sakhraamay markuu yahay waddo bannaan ama ida kaana sukruhu biariiqin maxduur ariiq xaaraana markuu yahay faqad jacaluhu mukallaban bay ka yeedheen wa mu'aakhadan mid loo qaban bay ka yeedheen bima yasiru wax ka soo fulaya calaa tafsiirin iyo wakhtilaafin kala saaridii iskhilaaf fiima baynahum dhexdooda u dhexeeya kamaa yatadixu sidaa ka caddaan doona mima yatii waxaa inoo iman dooda bacda an nubayina intaan caddayno xukma sukr xukunka sakhraamidda biariiqin mubaaxin dariiq mubaaxa lagu sakhraamo waxa uu leeyahay sheekhu sakhraamiddu caqliga way fadhiisisaa tamyiizdiiya wax kala garashadana way ka caddishaa way ka mancidaa mar hadduu sidaa yahay waxaa u habboonayd in ahliyatu ladaaba meesha ay ka baxdo oo sagraankana ay ka dhacdo takliifdii oo dhammi oo shay aan lagula hadlin xilliganu sakraanka yahay shay markaa axkaama aan lagula hadlin laakiin fuqahadu buu leeyahay sidaa may wada odhanin xaaladaha sakhraamidda oo dhan bal waxay ku gaabiyeenun xaaladda ah oo ahliyadii meesha ka baxaysa oo takliifdiina ka dhacaysa oo mukhaadab ama aanu noqonaynin xaaladda uu ku sakhraamo un wax bannaan laakiin hadduu ku sakhraamo shay mamnuuca waxay ka yeeleen qofkaasi qof takliifdiisii qaba qof loo qabanayo wixii ka soo fulay iyadoo markaa ay kala saarayaan ay dhexdoodana isku khilaafayaan fa sugru yucailu wuxuu cadilaa alcaqla wa yemnacu wuxuu diyaa min atamiizi wax kala soocidda wa kaana yenbagii waxaana haboonaa lidaalika ka an talcazima bihi inay ku wayanto oo lagu waayo adiyat ladaab oo wayasquta uu kaga dhaca can istakraani atakliifu oo walaa yakuuna aanu anin mukhaaaban bishayin mid wax lagula hadlay xaala sugri xilligan istiqraansiina shay yani khidaab sharciya ah aan lagula hadlin walakin lfuqahaa lam yaquluu bihada may odhanin fii jamiici xaalaati sugri xaaladaha istiqraamidda dhammaanteed sidaa may odhanin wainamaa qasaru waxay ku gaabiyeen calaa xaalati sugri xaalada sakraabidiisa idaa kaana markale biariiqin mubaaxin ariiq mubaaxa markuu ku sakraamay ama idaa kaana suknu markale biariiqin maxduurin ariiq markaa mamnuuc ahoon la ogolayn faqad jacaluu waxay ka yeeleen mukallafan bay ka yeeleen wa mu'akhadan mid loo qaban bay ka yeeleen bimaa yasturu canhu waxa ka soo fulaya calaa tafsiilin waاkhtilaafin ayadoo weliba arrinkaasi ku sugan yahay kala saarid iyo khilaaf fiiha baynahum fuqahada dhexdooda ahaaday kamaa yattadixu sida ka caddaan doona mima yaatii waxaa inoo iman bacda an nubayina intaan caddaynay dabadi xukma sugri xukunka sakhraamidda biariiqin mubaaxin lagu sakhraamay awalan asugru biariiqin mubaax waa ku sakhraamid lagu sakhraamay ariiq mubaaxa wa yakuunu sugru biariiqin mubaaxin wuxuu noqdaa idaa shariba almuskira marka uu muskirka cabo shay wax waaninaya idiraaran isagoo u dhibaatooday aw ikraahan ama qasab aw cana gayri cilmin ama isagoon ogayn bikowni muskiran inuu yahay mid wax waaninaya ow shariba dawaan dawaa yuu cabay fa askanahu markaasuu waaliye wanaxwu daalika iyo kaa wixii la mid a waxa uu leeyahay sheekhu sakhraamiddu marka uu qofku la leeyahay wuxuu ku istiqlaamay dariiq mubaaxa waa marka uu shayga muskirkaa cabo idiraaran masalan dee halkana wuxu isu taageen wax kaluu isku dhaafiyo nafdina waa uga baxaysa wax kaluu isku dhaafiyo khamri mooyo waa waay amaba dee nafdi baa u qabatayba amaba yacni waa lagu qasbay ama shayga shay sharaab caadiya ah mooday uu iska qurquriyey wixii baa deetana waxa khamri ku soo baxay ama daawaayu cabo daawadii oo markaa ka tambadatayoo way sakhraamisay markaa masaa'ilkaas ayaa la odhanayaa wuxuu ku sakhraamay dariiq aan mubaaxayn awala asukru biariiqin mubaax wa yakuunu sukru biariiqin mubaaxin wuxuu noqonayaa idaa shariba almuskira markuu cabo wixii wax waaninay daraanaysa u dhibaatooday ow ikraahan qasab ow can gayri cilmin ama aqoon la-aan bikownin shaygan muskila inuu yahay ow shariba dawaan buu cabo faaskalo markaasuu waadiyey wanaxwi dalika iyo wixii la mida wallahu aclam markaa inoogu joogo tacaala ilaahay xuquuqdiisa ka mid ah xaala sukrihi sheekhlaabidiisa xilligeeda wa inamaa calayhi alqadaa qadaa ayaa lagu leeyahay bacda ifaaqatii intuu miyirsaday kadib in lam yakun fi lqadaa'i haddii aan qadaa aanu ahayn xarajun calayhi dhibi haddaanay korkiisa ku sugnayn bi lam yamtada waa inaanu fidsamin sukrigo sakraamidiisaasi waa inaanu fidsamin kama huwa alxukmu siduu xukunkuba ahaa fi liqdaa'i miir doorsoonka walaa tasixu ma ansaxayso cibaaratuhu cabiritaankiisi wuxuu cabiraana ma ansaxayo oo falaa yataratabu calaa tasarufaati alqowliya kamaas ratibmayo ayu asarin asari wax asar oo ka ratibmayaa ma jiro ama tasarufaatuhu alficliya fayataratabu calayha waxaa ka ratibmaya oo ka dhalanaya aahaaru araadadkeedii binisbati marka loo eego lixuquuqi alcibaadi almaaliya xuquuqda addoommada ee xoolaha ah fa yu'aakhadu waa loo qaban bidamaani almutlafaati waxyaaluhu dila magdhowgooda nufuusa kaanan ahaatee ow amwaalan ama xoola ahaatea lianna nufuusa nafaha walamwaala iyo xooluhu macsuubatun mid la yidhaahdiyo wayo falaa tuhdaru dhacdadu yeeli maayo walaa tasqudu cisbatuhaana dhici mayso liayi cudrin kaana cudurdaarkuu doona ha ahaadee walaa yu'aakhadu lana qaban maayo biafcaalihi wa jaraa'imihi ficiladiisa iyo dembiyaalkiisa mu'aakhadatan qabasho badaniyatan oo jireed lianna ciqaaba albadani ciqaabka jireed mabnaahu waxa uu ku dhisan yahay alcaqlu watamyiiz caqli iyo wax kala garasho wasakraanu qofka sakraanka ahina faaqidu lcaqli caqligii mid waayo weye macdumu tamyiizi wax kala soociisina midaanu markaa meesha jirin oo aanu oolin weeye waxau sheekhu leeyahay sakraanka waxa uu inagu soo tilaabay laba qaybood mid ku sakraamay wax mubaaxa iyo mid ku sakraamay wax maxduura ka wax mubaaxa ku sakhraabay wuxuu nooga soo dhigay masalan waxaan waxaa sakhraaminayay ayuu uba dhibaatooday wuxuu ku margaday buu wuxuu iskaga dejiyo waaye oo nin uu dhintaa buu ku sigtay dabeedna sidaasuu ku cabay ku sakhraamay ama waa lagu qasbay ama waxaani wax waxwaalinaya inuu yahay isagoo ogeyn buu cabay ama daawaa caboo deetana way sakhraabisay ka waxaa la odhanayaa waa sukri iyo sakhraamid ku yimi waddo bannaan qofku marka waddadaa ku sakhraamana wuxuu la mid noqonayaa uun qofkii muqmacaleeyiga ahaa <coughs> ee la miyir dooriyey ayuunbuu markaa la mid noqonayaa oo maxay xaaladiisu noqonaysaa mukallaf ma noqonaya mid lagu kelifay wax inuu guto xuquuqdii ilaahay ka mida xilliganuu sakhraansan yahay shay xuquuqdii ilaahay ka mida iyo waajibaadkiisa inuu guto lagu kelifi maayo bal waxaa korkiisa adeeru inuu qalleeyo marka uu ifaaqe iyo miyirsi oo miyirsado dabadeed inuu qalleeyo ayuunbaa lagu yeelanayaa waa weliba haddii aan qadaha aan xaraj iyo dhibaato aanay ku sugnayn oo masalan wakhtigan uu sakraaday aanu ahayn wakhti fara badan haddii aanu ahayn weeye hadduuse wakti fara badan uu yahay ayada sidii kii muqma calayhiga ahaa wax qadaahoo lagu yeelanayaa ma jirto mar haddii uu markaa farabatee wakti badan oo maalin iyo markaa wixii ka sii badan <coughs> haddii uu markaas noqdo kii muqma calayhiga ahaa un u noqo markaas axkaamtiisii cibaadadiisa iyo wixii uu cabira iyo wixii uu yidhaahdaana ma ansaxayo oo hadalladiisan tasarufaadkiisan hadalka wax raadahoo ka dhalanaya ma jiro tasarufaadka iyaga ficliga ah ee waxyaaluhu qabtuu ku kaco wixii aasaar iyo raad ka dhalanayay way ka ratibmayaan marka loo eega xagga xuquuqda addoommada ee xoolaha ah oo masalan hadduu intaa u saqraansan yahay nafdilo hadduu xoolo baabi'iyo yacni nafda iyo xoolahaba magdhowgeedii waa laga rabaa maxaa yeele nafaha iyo xoolu waa macsuuba waa la ilaaliyey lama hadur yeelayo oo cismadooda iyo ilaalinta ay lahaayeenna ma dhacayso cudurdaar kasta oo jira laakiin afcaal iyo jaraahim wixii uu la yimaado qabasho jireed oo iyada jidhkiisa laga jaro cuquubada iyo jariimada iyadoo loo qaban maayo maxaa yeele ciqaabka jidhka ah ee marka la doonayo qofan in gacantii la jaro marka la doonayo in la jeedlo waxay markaa ciqaabtaasi ku dhisan tahay caqli iyo garasho waxa uu qofkii soo caqligiisu joogo oo garashadiisu joogto uu sameeyo ee la leeyahay wuu ee wuu bareeray ayaa jid ahaanna markaas loogu ciqaabayo looga jaraa qofka sakhraankiina caqligiisina ma joogo tamyiiziisa iyo garashadiisana meesha oo ka maqan tahay wa xukmu sakraani bi haada dariiqi ka ku sakhraamay xukmu lmuqma calayhi kii la miirdooriye xukunkiisii weeyo oo falaa yakuunu ma noqonayo mukallaban mid lagu kalifay biadaa'i shayin waxgudashadii min xuquuqillahi tacaala ilahay xuquuqdiisa ka mida ah. xaala sugriya xilligaa markaas uu sakraansan yahay wainamaa calayhi alqada waxaa lagu leeyahay qade bacda ifaaqatihi intuu miyirsaday kadib wa in lam yakun fi lqadaa'i xarajun caleyh haddaan dhibi ugu sugnaynoo aanu fara badnayn bian lam yamtada sugru waa inaan saqraabidiisu aanay fidsamin muddaduu saqraabtay hadda aanay fidin oonay farabadanin weeye kama huwa alxukmu siduu ahaa fi liqmaami irdoosonkii walaa tasixu cibaaratu cibaaradiisiiy wixii uxabiriyo wuxuu yidhaahdaana ma ansaxayso oo falaa yataratabu kana timimaya calaa tasarufaati alqawliya tasarufaadkiisa hadalka ayu aharin wax ahar iyo raadahoo ka dhalanayaa ma jiro ama tasarufaatu alficliya tasarufaadkiisa ficliga fayatarataba calayha aahaaruha baa ka binisbati marka loo nisbeeyo loo ego lixuquuqi cibaadi xuquuqda addoommada almaaliyati ee xoolaha ah waa loo qaban bidamaani lmutalafaati waxyaalaha markaas uu baabi'iyo waa loo qaban nufuusa gaaran ahaatee waxa u itlaafiya ow amwaalan ama xoolo ahaatea lianna nufuusa walamwaal nafaha iyo xooluhu macsuubatun mid la ilaaliyo weeye falaa tuudaru la yeeli maayo walaa tasqudu ciswatuhaana dhici mayso liayi cudrin kaana cudurdaar kastaba oo yimaado ayi cudurdaar yimaada cismadoodaas u dhici mayso una noqon mayso walaa yu'aakhadu loona qaban maayo biafcaalihi ficiladiisa iyo jiraymooyinka iyo dembiyaalka u galaan loo qaban maayo mu'aakhadatan badaniyatan qabasho jireed lianna alciqaab albadani ciqaabta jirka mabnahu waxa uu ku dhisan yahay alcaqlu watamyiiz caqliga wax kala soocid wasakraanu mafaaqidu lcaqli mid caqligii markaasi waayey weeye macduumu tamyiizi wax kala soocaysa uu meesha ka baxay oonu jirin macduum yahay ola laayahay <coughs> taaniyan mar labaadna asukru biariiqi maxduur waa qof goomanaha ku sakraaba waddo markaas xaaraan ah wa hunaa halkaas ikhtalafa alfuqahaau isku khilaafay fii xukmi sakraani saknaanka xukunkiisa iyo umada alictidaad iyo ilaa heerka la tirsanayo ama ay taabago noqonayso bitasarufaatihi tasarufaatkiisu wa sababu ikhtilaafihi sababta isku khilaafadna waxa weeye huwa ana zawaala alcaqli caqliga suulitaankiisu jaa wuxuu ku yimi biariiqin muxaramin ariiqi xaaraan ah oo qofka laga xarimay wa cala hada alasaasi asaasigaasa ikhtalafat aqwaaluhum hadalladooda isku khilaafeen fii xukmi tasarufaatihi tasarufaatkiisa xukunkiisa wayumkinu waxaana suurtagala ijmaaluhaa in la duudubo kama yelisan markaas loo soo socotaa alfiima yaxus waxa uhi sheekhu mar labaad waxa weeye waa sakhraamidda lagu sakhraamay waddo aan bannaanayn oo wixii lagu sakhraamayey oo uu garanayo ayuu isaga oo doortay iskii markaa qofku u qaatay idraar iyo dhibaata umay haynin qasab lagu qasbayna ma jirin aqoon la-aanina ma jirin ee wixii waxwaalinaya ee khamrigii iyo la iyo xashadii wixii la midkaha ah, ayuu isagoo garanaysa ikhtiyaarkiisa ku isticmaalay marka ay sidaa tahay buu leeyahay fuqahadu way isku khilaafeen iyo tasarubaadkiisa wixii markaa laga tirinaya ee taabagal ka noqonaya sababtana isku khilaafeen waxay leyen war caqligeen wuxuu ku tegey dariiq iyo waddo markaa qofkan laga xaaraantinimeeyey oo isagu ikhtiyaarkiisa iyo doorashadiisa uu ku doortay ayaa caqligii kaga tegey saas daraaddeed bay markaa isku khilaafeen asugru biariiqin maxduur wahuna ikhtalafa lfuqahaau fuqahadii waa isku khilaafeen fii xukmi sakraani sakraanka xukunkiisa iyo wabada alictidaad ilaa xadka markaa la tirinaya wax laga soo qaadayo bitasarufaatii tasarrufaadka iyo taklifaladiisa wa sababu ikhtilaafihina huwa ana zawaal alcaqli waxa weeye caqliga suulitaankiisan iyo tegidanu caqliga ka tegey jaa-ak wuxuu ku yimi biariiqin muxaramin buu ku yimi wa calaa hada alasaasi way ikhtalafat aqwaaluhum isku khilaafeen fii xukmi tasarufaatihi tasarufaadkiisa xukunkiisa wayumkinu wa yumkinu waxaana suurtagala ijmaaluha in la duuduubo kalayo liseen lala socoto in markaas lagu duuduubo oo lagu soo ururiyo ayaa suurtagal maa yakhusu tasarufaati alqawliya waa waxaa khuseeya tasarufaadkiisa hadalka ah dahaba bacdulfuqahaa'i waxay ku tegeen ilaa anna cibaarata sakraani sakraanka cabiritaankiisa iyo wuxuu yidhaahdaa saaqidatun inay tahay mid dhacsan oo falaa yuctadu inaan la tirsanaynin bishayin wax min aqwaalihi ka mida walaa yataratabu calayha aanu karatimaynin ayu asarin sharci wax asar iyo raad sharci yahi oo falaa yaqacu talaaqu furiinkiisu aanu dhacaynin walaa baycu iibkiisu aanu dhacaynin walaa shiraau iibsigiisu aanu dhacaynin walaa ayu caqdin min cuquudihi mid yani ayi caqdi ki alyaaliku doonahaado cuquudiisa ka midina inaanu markaa dhacaynin wahada madhabu daahiriya waljacfariya wacismaan albitti walays ayaa ku tegey wahiya ixda riwaayaat waa riwaayaadka qaarkood can imaami axmed laga wariyey wahiy alatii istamara calayha waanata uu daa'imay ee uu ku geeriyooday maa naqala kamab naqala kamaa naqala ibnu qayim sia ibnu qayim uu soo naqliyey wa huwa ikhtiyaaru taxaawiy taxaawilo waa suu doorto min alxanafiyati xanafiyada markaas ka mid ahay waxa uu leeyahay ka koowaad waa waxa khuseeya tasarufaadkiisa hadalkaa tasarufaadkiisa hadalkaa fuqahada qaarkood waxay ku tegeen qofkan sakraankii wuxuu yidhaahdo inuu yahay waxaan waxba ka jirin oo hadalladiisu wax ka soo qaad aanay lahayn wax asaloo raadoo ka dhalanayaana aanay jirin oo hadduu wax furo aanay furin ka dhacaynin oo hadduu wax iibiyo iibkiisu waxba kaba jiraan yahay oo hadduu wax iibsado wax iibsigiisaasi aanu jirin caqdi cuquudda uu sameeyo ka mid ahoo aan saxayana aanu jirin daahiriyada qolada la yidhaah daawuuda daahiri iyo ibnu xasmi iyo ayaa markaasaa qaba jacfariyada qolada la yidhaahna iyagana soo tilmaamay oo shiicada markaas madhab ay leeyihiin qolada imaamiyada la yidhahma isna cashriyada madhabkooda cuhmaan albitti cuhmaan albitti waa nin la yidhaha cuhmaan binu muslim ama cuhmaan binu sulaymaan abu camri albisri nin taabiciinta ka mida ayuu ahaa kun afar boqol eh, boqol iyo saddex iyo afartankii hijrada ayuu dhintay layth isagu waa layth ibnu sacad binu cabdiraxmaan isagu nin faqiiha oo faqiihii markaa masara ayuu ahaa welibana imaamu shaafici ayaa wuxuu i huwa afqahu min imaamu malik imaamu maalik wuu ka faqiihsanaa laakiin imaamu maalikna yacni saaxibu madhab buu markii hore ragga madaahibtooda indiraastay sida sufyaan athawri iyo sufyaan ibnu cuyayne iyo ayuu ka mid ahaa markaa imaamu maalik wuu ka fadhiisanaa laakiin atbaacdiisii ayaan markaa fiqigiisii aan ilaalinin halka imaamu maalik markaa la xafiday ee dee la diiwaangeliyey markaa ninka heerkaa taagan baa lays la yidhahdaa imaamu axmed ibnu xambal oo saaxibulmadhabkaa isaguna imaamu ahlilxadiid riwaayanka laga wariyey mid ka mida weeye waana tii weliba uu daa'imay ee uu ku dhintay halkaa maana qalabnu qayim waa kamaana qalabnu qayim sida uu madkhalkiisa uu sheekhu markaas ay ugu qoran tahay taxaawi oo isaguna xanafiyada ka mida doortay taxaawi waxaa la abu jacfar axmed binu moxamed binu salaama binu cabdilmalik baa la ataxaawi waa nin markaas raggaa hore ka mida laba boqol sagaal iyo soddonkii ayuu dhashay saddex boqol koob iyo labaatankii ayuu dhintay waa ninka marka caqidatu taxaawiya leh mushkil aahaarka waa nin kale kutub waaweyn oo qiimo leh ayuu markaas leeyahay ayaa isla doortay dahaba bacdulfuqahaa'i waxay ku tegeen ilaa ana cibaarata saklaani saqidatun mid dhacsan inay tahay oo falaa yuctadu aan la tirsanayn bishayin wax min aqwaalihi ka walaa yataratabu calay aanu ka ratibin ayu asarin sharciyin asar iyo raad sharciya oo falaa yaqacu talaaqu ma dhacayo walaa bayiicu iibkiisu ma dhacayo walaa shiraauhu iibsigiisuna ma dhacayo walaa ayu caqdin min cuquudihi ma dhacayo wa hada kaasina madhabu daahiriyati daahiriyada madhabkeeda weeye waljacfariyati iyo jacfariye madhabkeeda wa cismaan albitti batuudka maasha laydha ayuu iibin jiray lays ayaa markaa isaguna ku tegey wahiya ixda riwaayaat riwaayooyinka qaarkood way can imaam axmed ibni xambal can axmed ibni xambal laga warinayo wahiya latii stamara caleyha waanata u daa'imay ee uu ku geeriyooday maa naqala kamaa naqala ibnu qayim sia ibnu qayim uu soo raray uu soo guuriyey wa ikhtiyaaru taxaawiyi min alxanafiyati taxaawi abu axmed bin moxamed sida uu doortay weeye <clears throat> waxa weeye tuctabaru aqwaaluhu aqwaashiisa waa la ictibaarin wa yuctadu bihaa waana la yani wax muctamad oo la cuskiday noqon wataratabu watataratabu calayha waxaana ka ratibmaya aahaaruha sharciya aahaarteedii sharcigahayd oo fa yaqacu waa dhacaya talaaqu furiinkiisa wa saa'iru tasarufaati alqowliya tasarufaadkiisa qowliga ah oo dhammina waa wada dhacayaan wahada kasira madhab alxanafiyati washaaficiyati walmaalikiyati cala tafsiili tafsiil ayadoo uu ku jira fii bacdi tasarufaat tasarufaadka qaarkood fa cinda alxanafiyati tasixu aqwaaluhu waa ansaxaysaa maa cada ridda wixii ka soo hadhay gaalow iyo waliqraara qirasho bimaa yaxtamilu rujuuca noqosho ka noqosho laga noqdo wax ixtimaalaya wa cinda almaalikiyati tasixu waa ansaxaysaa maa cada aliqraari waalcuquud iqraar iyo cuquud waxaan ahayn ilaa ana aljamiica mutafiquuna waxay isku waafaqsan yihiin calaa wuquuci daraaqihi daraaqiisu inuu dhacayo ayay isku waafaqsan yihiin waxau leeyahay sheekhu qowlka labaad waxa weeye aqwaashiisao dhan in la ictibaarinayo inay wax muctada ah oo markaas meelmara inay tahay oo aahaartii iyo raadadkii sharciga lahaydna ay ka ratibmayaan mar haddaynu saa nidhi hadduu wax fura inuu dhacayo tasarufaadkii qawliga ahaay oo dhami hadduu waxiibiyo hadduu waxiibsado inay markaa dhacayaan ay ansaxayaan ayay qabaan waa xanafiyada iyo shaaficiyada iyo maalikiyada waa jumhuurkiiba halkaa maray ayagoo weliba tasarufaadka qaarkood yar kala tafsiirinaya oo yar kala saaraya oo masala xanafiyada oo kale waxay leeyihiin aqwaashiisao dhan waa la ictibaari wixii aan riddo iyo gaalo ahayn gaalnimada ayada lama ma ansaxayso lama ictibaarinayo <coughs> iqraarka wuxuu qirtayna labay u kala qaadeenoo waxay yidhahdeen wax qirashadiisa in laga noqdo ay ansaxayso iyo waxaanay ansaxaynin bay u kala qaadeen masalan waxyaalaha in la qirto oo laga noqdo ay ansaxayso waa zinadii iyo khamri cabitaankiisii hadduu qirto qofku waa ka noqon karaa waxyaalaha aan laga noqon karayn baa jira masalan hadduu qisaas qirto hadduu qadaf qirto lagama noqon karo marka waxyaalaha hadduu qirto waxyaalo in laga noqda ay ansaxayso sida zinadaasoo kale iyo khamriga oo kale iyo kaasna iyadana ma ansaxaya bay yidhahdeen laakiin hadduu masalan qisaas iyo xadulqadaf iyo hadduu qirto waa ansaxayaa maalikiyada oo kale waxaydaan wixii aan qirasho ahayn iyo wixii aan cuquud ahaynba waa ka ansaxayaan laakiin dhammaantood fuqahadu waxay isku waafaqsan yihiin hadduu xaaskiisii furo in furniinkaasi dhacayo tuctabaru aqwaaluhu hadalladiisa waa la ictibaarin wayuctadu bihaa wax markaa la cuskado oo muctadi oo la taabagaloo la tiriyana uu noqon watataratabu calayha waxaana ka ratibaya <coughs> aahaaruha sharciya haradadkeeda sharcigaana waa ka ratibmaya oo fa yaqacu talaaquhu tasrifaadkiisa qowligaahina waa dhacaya wahadakaase madhabu alxanafiyati washaaficiyati walmaalikiyati wey cala tafsiili kala saara iyadoo korkii yahay fii bacdi tasrifaati ay kala saarayaan facinda alxanafiyati tasixu aqwaaluhu waa ansaxaysaa macada ridda wixii gaalow ka soo hadhay iyo waliqraar qirasho bimaa yaxtamilu rujuuca wax ka noqosho ixtimaalaya dib buu inooga soo celin doona inoogu faahfaahin doonaa waa ansaxaysaa maa cada aliqraar walcuquud wixii qirasho iyo cuquud ka soo hadhay ilaa ana aljamiica mutafiquuna waxay isku waafaqsan yihiin calaa wuquuci talaaqii furiinkiisu inuu dhacayo b fii maa yakusu afcaalahu wixii afcaashiisa khusaynayey waya ka saddexaadna la khtilaafa khilaafuma dhexeeyo fii ana afcaalahu ficiladiisa almutacalliqa la xidhiidha bixuquuqi alcibaadi yu'akhadu calayhaa in loo qaban mu'aakhadatan maaliya qabasho xooreed faida atlaba nafsan naf markuu dilo ow maalan buu dilay damiina wuxuu magdhabayaa ma atlafa wuxuu dilay ama almu'aakhadatu albadaniya qabashada jireed ey mucaaqabatu ciqaabitaagiisa calaa afcaalihi lagu ciqaabo allatii taasoo takuunu jariimatan dembi markaa noqonaysa faljumhuuru waxay ku tiheen calaa anuu yu'akhadu bihaa in loo qaban mu'aakhadatan badaniya qabasho jireed oo fa yuqtalu waa la dili ilaa qatala markuu dilo wayuqaamu calayhi alxaddu baa laga ogdaa zanaa markuu sinayso wahaakada saas ayay ku soconaysaa wa qaala ahlu daahirku cuhmaan albiti waxay yidhahdeen laa yucaaqabu calaa afcalihi ciqaaban badaniya ciqaab jireed lagu ciqaabi maayo walaa yuqaamu calayhi xaddu lkhamri walaa yuqaamu calayhi lagala ogi maayo ilaa xaddu lkhamri faqad xadka khamriga mooyaane wax kaloo laga ogayaa ma jira bay yidhahdeen waxaan fuqahada khilaaf u dhahaynin afcaashiisa iyo ficiladiisa la xidhiidha xuquuq addoomeed in loo qabanayo qabasho ee waxaan in loo qabanayo qabasho maaleed oo masele hadduu wax dilo ama xoola baabiyo naf buu dilay ama xoolu baabiyo waxa uu islaafiyey waa mag laakiin qabashadii xagga jireed ee afcaashiisa jirkiisa laga jari afcaashaa uu sameeyey ee jarimadiiyo dembigaa jirkiisa laga jari lahaa ee lagu ciqaabi lahaa ayada jumhuur waxay leeyihiin waa loo ciqaabaya waa loo qabanayaa oo masalan israankii hadduu wax dilo isagoo saraasa waa la dili hadduu zinaysto xadkii waa laga jari ahlu daahirkuna waxay yidhahdeen iyo cuhmaan albibti maya afcaashiisa ciqaab jireed loogu ciqaabi maayo masalan hadduu wax dilo la qisaasi maayo hadduu zinaysto xadkii zinada laga ogi maayo keliya xadkan khamrigan uu galay khamrigan uu cabbay ayuunbaa markaa xadkiisii lagu yeelanayaa la ikhtilaafa wax iskhilaafa udhexeeyaa ma jira fi ana afcaalahu afcaashiisa almutacalliqa ee ku tacalluda bixuquuqilcibaadi yuakhadu calayhaa in loo qaban mu'akhadatan maaliya qabasho hooreed faida atlfa nafsa naf markuu dilo ow maalan damina wuxuu magdha maa atlafa wuxuu dilay ama almucaqabatu lbadaniya qabashada jireed ay mucaqabatu in lagu ciqaabo calaa afcaalihi allatii taasoo takuunu jariimatan dembi noqonaysa faljumhuuru calaa anuu yuakhadu biha waa loo qaa muakhadata badaniya qabasho jireed oo fa yuqtalu waa la dili idaa qatala markuu dilo wa yuqaamu calayhi alxaddu xadka ayaa laga og idaa zanaa markuu sinayso waageedaa sidaasay markaa u soconaysa waqaala ahludaahir waxay dhaheen cumaan albiti laa yucaaqabu lama ciqaabayo calaa afcaalihi ficiladiisa ciqaaban badaniyan ciqaab jireed walaa yuqaamu calayhi lagana ogi maayo ilaa xad lkhamri faqad xadka khamriga ayuunbaa laga jaraya aladila waa adiladii markaa la kala deliishaday awalan istadalla alqaa'iluuna waxay deliishadeen bicadami alictidaadi biaqwaalihi inaan aqwaashiisa la tirsanayn oo taabagalaanay noqonaynin wa cadami mucaaqabati badaniyan iyo jir ahaan inaan la ciqaabaynin waxay daliishadeen bimaa yati waxa inoo soo socdaa alif annahu laa yaclamu weeyaan ma oga maa yaquulu wuxuu leeyahay bidaliili qowlihi tacaala baa u daliilay ya ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nabi rumeeyow laa taqrabu salaata laa taqrabu salaata ha u dhowaadina walxaaladu midikru sukaaraa kuwa saqraansanaa tihiin xataa taclamuu ilaa ogaataan maa taquuluuna waxaa ma garanayo maa yaquulu waxa odhanayo waman laa yadri kaan garanaynin maa yaquulu wuxuu odhanayaana laa yajuus ma banaana ilzaamuhu in lagu laazimiyo biaqwaalihi hadalladiisiiyo wuxuu yidhaahdo iyo walaa bishayin wax min alaxkaami ka mida laa bialaaqin furnin walaa bikayrihi wax kala toona ide huwa hayru mukhaaabin midaan mukhaaaba ahnayn oo khitaabkii sharciga lagula hadlin weeye liannahu laysa min dawi lalbaabi caqliyaala kuwa u saaxiibkaa maaha fa xukmuhu xukunkiisu xukmulmajnuuni kii waa laayuu <coughs> waxa uu leeyahay sheekhu kuwadaga odhanaysaa qofkan sakraankaa waxba ka soo qaad ma leh hadalladiisu waxay qaab jireedoo la marinayaana ma jirto qoladaasi waxay markaa daliishadeen kow aayadda qur-aanka alla leeyahay kuwa alliya nebi rumeeyo ha u dhowaanina salaadda idinkoo sakraansan ilaa intaa ka garanaysaan waxaa odhanaysaan markaa qofkan sakhraimkii ma garanayo wuxuu leeyahay qofka aan garanaynin wuxuu leeyahayna dee hadal aanu garanaynin in lagu laasimiyaa ma bannaana wax axkaamahoo ka dhalanaysa ama ka ratibaysa in lagu laasimiyaana ma bannaana furiin iyo wax kala toona leanna mukhaaaba maha mar haddaanu fahmayninba khidaabku dee caqliga iyo fahanka ayuu markaa cuskaraye mukhaataba maaho dadkii caqliga lahaa ka mid maha xukunkiisu xukun nin waalan oo kale ayuu la mid noqonayaa awalan istadalla qaailuuna waxa kuwa yidhi bicadam alictidaadi biqowlihi hadaladiisa inaan la tirsanayni wacadami mucaaqabatihi badaniyan jir aan loo ciqaabaynin bimaa yatii waxaa soo socda alif anahu laa yaclamu maogamayha maa yaquulu wuxuu leeyahay waa bidaliili qowlihi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nabi rumeeyo laa taqrabu salaata u dhowaanina walcaanantu idinku sukaaraa aatiin kuwa saqlaansan xataa taclamu ilaa ogaataan maa taquuluuna waxaa odhanaysaan fasagraanu laa yadrii ma garanay maa yaquul wuxuu leeyahay waman laa yadrii kaan garanay maa yaquul wuxuu leeyahay laa yajuuz ma banaan ilzaamuhu ina laazima biaqwaalihi hadaladiisa walaa bishayin min alaxkaam iyo waxa axkaamta ka mida toona laa bidalaaqi lfuri walaa bikayrihi wax kala toona idan wa isagoo hayru mukhaatabin midaan lagula khidaamin weeye oon mukhaaaba ahayn lannahu laysa min dawi albaabi kuwa caqliyada u saaxiibka kaba mid ahaa fa xukmu xukmu majruur weeye alfahmu fahamku manaadu takliifi waa halkay takliifta ku xidhan tahay waxaydu meeshii laa fahma fahm aanu jirinna <coughs> falaa takliifa takliifi ma jirto walaa yasixu mana ansaxaya ibqaa'uhu in lagu baaqi yeelo mukallafan cuquubatan la waa iyadoo lagu cuquubaynayo lianna shaarica ujabahu ayuu lahu ey calayhi ku wayal wayalxaddu weeye oo falaa yajuusu ma banaan mucaaqabatu bikayriha wax kale in lagu ciqaabo aw ziyaadatu calayha ama in laga kordhiyo ma bannaana qodobka labaad ay dalisay waxay leeyihiin fahamka iyo garashadu waa halka ay takliifda ku xidhan tahay meeshii aan faham jirina takliifi ma taallo mana bannaana inaynu idhaahno takliifdiisii waynu baaqi yeelaynaayoo takliifdii waa jiraysaa oo waan ku cuquubaynaynaa leannuu shaaricu waxaanuu galay iyo dembiganuu galay xad ayuu kaga waajibiyey oo xadkii khamriga ah ma bannaano markaa wax kale inaynu ku ciqaabno ama inaynu ciqaabtii ilaahay markaas uu ku soo rogay inaan ka kordhinna ma bannaana alfahmu fahmku manaadu takliifi takliiftu wax lay ku xidhan tahay waxaydu meeshii fahmaanu jirinna falaa takliifa takliifi ma jirto walaa yasixu mana ansaxaya ibqaahu inaan baaqi yeelno mukallafan inaan dhahno aan baaqi yeelno dhahno waa mukallafna ibqaahu inaan baaqi yeelno mukallafan ay macnaha kawnu aanshida mukallafan inuu yahay inaan baaqi yeelnana ma ansaxayo cuquubatan low inaa ku ciqaabaynaa lianna shaarica awjaba cuquubatan buu lahu u waajibiyey lahu bimacnaa caleyhi uu ku waajibiyey weeye alxaddu weeye falaa yajuusu ma banaan mucaaqabatu bigayriha in lagu ciqaabo wax kale ow ziyaadatu calayha ama in laga kordhiyaa ma bannaana jim ina aqala maa yasixu bihi tasarufu waxa ugu yaru tasaruf ku ansaxaa alqasdu waa qasad ow madinatuhu ama waa loofireenkiisa walaysa lisakraani waaxidu minhuma sakraanna qasdina ma leh loofireen qasadiiyo madinadiina ma leh mar haddaanu labadaa midnaba aanu lahayna yacnii wax loo qabsadaa ma jiro ina aqala maa shayka ugu yaraya sixu bihi tasarufu tasarufu ku ansaxaa waa alqasdu waxanuuku ku tasarufaya inuu qastiyo ow madinatu ama qasad dee madinadii loofileenkii waa in la hayaa walaysa lisakraani sakraanna waaxidun minhumaa mid labadoodaa ka waaxidun midoo minhumaa labadooda qasad iyo madinadii midnaba uma u sugnaanin daal wallahu